بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة baabu bad'i اlaadaan kitaabu salaati salaaddii kitaabkii ka hadlaayay wey salaadu luqada adducaa baa lagu yidhaahdaa sharcanna waxaa weeyaan aqwaalun wa afcaalun muftataxat bالtakbiir mukhtatama bالtasliim taqaruba ilى اllahi subxaanaه wa tacaala waa hadallo iyo erayo lagu bilowdo salaada takbiir allahu akbar lagu galo salaamo naqsina looga baxo wixii oo ilaahay loola jeedo subxaanahu wa iyo amarkiisaoo la qaadanayo waxaan soo marray fii kitaabi aliimaan salaada wujuubkeedii fii masalati alisraa walmicraaj xadadkaas iyo dhacdadaasi weyn ee taariikhiga ah waxyaalaha u waaweyn laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa wixii u weynaaya nabiga calayh salaam la siiyey nicmo ahaa waxaa ka mid ahaa salaad salaadaas iyo sidii lagu farad yeelay iyo tiradeeda intay leekeed waan soo marray iyo markii dambe meeshaay ku dambaysay huna khamsun wahuna khamsuun laa yubadalu lqowlu ladaya shan salaadood oo u dhiganta konton salaadood xagga ajirka ayuu ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa na siiyey waa noo takfiifiyey liraxmatihi ajirkina waa noo daayay lifadlihi subxaanahu wa tacaala marka salaadaas ahmiyadeeda inay tahay raaxatu lqalbi wa quratu lcayn wax qalbigana uu ku raaxaysto indhuhuna ku qabowsadaan dadka khaashiciinta ee mutaqiinta ah ee xiriirka rabbi laleh subxaanahu wa tacaala sidaasay u arkeen nabigeenana hogaaminaya imaam almuttaqiin sala allahu alayh waali wasalam arixnaa biha yaa bilaal buu dhihi jiray noogu raaxe wajucilat isalaatu quratu cayni jucilat quratu cayni asalaa salaada ayuu nabiga calayh salaam raaxad ka dareemi jiray salafka iyo aimada hanuunka iyo dadka wanaagsanna qisaska laga soo aroorinayo salaadda agtooda siday ka ahayd iyo khushuucda ay dareemi jireen markay galaan wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucdaasa waxay tahay waxaa dhadhanka u yeelaya salaada ee macaanka iyo dareenka gaarka a ah wata waa khushuucda haddiise khushuuc la waayo culays bay qofka ku tahay salaad maxaa yeelay wax macaana oo uu dareemaya ma laha goormay dhammaan doontaa yaa ku buu muleeh marka kitaabu salaad waxaa ka horeeyey miftaaxu salaad salaada furaheedi maxay ahayd furihii salaada addahaara miftaaxuhaa miftaaxu salaati addahuur wa taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluhaa atasliim furihii marka salaada lagu furaayey wayse qabka iyo dahaarada way ahayd iyo wixii axkaam ahaa oo ku tacalluqay haddii furihii lagu soo siiyey gelidii baa kuu hadhay oo salaaddii haddaa la gelaya salaadda marka waxay leedahay aadaab bay leedahay iyo sunan intaan lala imaaninba ka hor lala imaado koo waxaa musanifka ka dhigay ishcaar iyo ogeysiin waktigii salaadda in la galay si loo ogaado aadaankiibuu horreysiiyey musanifka raximah llah maxaa yeelay aadaanku waa iclaamu dukuuli lwaqti iclaam dukuuli waqti salaad salaadda waqtigeedii inuu inay gashay oo la gaaray iclaam iyo ogeysiin ku saabsan weeye lidalika alaadaanu fi lugati aliclaam wa aadaanu min allahi wa rasuulih faadana muadinu baynahum bimacna aliclaam waaye marka aadaankaasuu ka horraysiiyey si waktigii salaadda laiskugu sheego jamaacadiina loo soo xaadiro kadib buu salaadii iyo umuurihii ku saabsanaa buu gelayaa raximahu llah tartiibka xagga ku saabsan axkaamta iyo axaadiiu laxkaam markii laga hadlaayo a'immada bukhaari iyo muslim gaar ahaan la muqaaranaynayo waxaa xagga tartiibka iyo ilaalinta iyo nidaamka xaggeeda kaga horeeya bukhaari imaam muslim raximah llahu tacaala walidaalika baahiba lama qababa iyo baahi badan ilaa uuna haddee dadkeenna dalabatulcilmiga in wax loo waaweynaya u baahan mooyeene tarjumo in loo sameeyo uma baahana musanifka waa dejiyey mowduucu walbaba wixii munaasab ahaa ee xadiidahaa buu soo arooriyey sidaa darteed buu iska dhaafay inuu baab ka hadlo oo fasal ka hadlo marka culummadii dambe imaam nawowi iyo mutaakhiriintii ayaa taraajimtii liliidaaxi in maaragtay la muujiyo darteed ayay abwaabtii iyo taraajimtii noo sameeyeen qaala lmusanifu raximah llah xadaanaa isxaaq bin ibrahim alxandali ibnu rahawey qaala xadaanaa moxamed binu bakrin xaa waan soo ogaanay xaa waxay tahay iyo xaalkeeda waxadaanii haaruun ibnu cabdillaahi lafdu lah qal xadaana mxamed bn raafic anaysaburi qala xadaana cabdلrazaq bn hamaam asancani qaala akhbarana ibnu jurayj cabdlmalik ibn cabdilcaziiz weeye xaw xadaanii haaruun ibn cabdillaah walafdu lah miyista uu khaaska leeyahay muslim bay ka mid tahay alfaad fara badan ruwaad fara badan uu soo aruuriyo xadiidkuna ay isla leeyihiin isla markaas lafdiga uu ku kala sooco qaala xadaana xajaaj bnu muxamedin masiisigi weyaane qaala qaala ibnu jurayj isagu wuxuu yidhi akhbaranii naafic mawla bni cumara can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi axadu cabaadilati alarbaca radia allahu canhu wa cabdullaahi bnu cumar ibnu khaaab ibnu amiiri lmu'miniin abu xafsin annahu cabdullaahi bnu cumar qaala wuxuu yidhi kaana almuslimuuna muslimiinta waxay ahaan jireen xiina qadimuu lmadiina markay madiine galeen madiina almunawara markii la galay waa la kala horhoreeyey nabiga calayh salaam markuu u tegey markaasuu waxay bilaabatay jamaacadii isku imaadkii masaajidka la dhiso hawlihii qadimu lmadiina magaalada madiina markay galeen xiina qadimu lmadiina yajtamacuuna waa kulmi jireen fayataxayanuun way xilliyaysan jireen asalawaat salaadaha salaadaha xilliga la tukanayo yacni taqriiban xilli fulaan aan isku imaano isticdaadan lidukhuuli salaad saa salaada gelideeda iskugu diyaarino ayay dhihi jireen yataxayanuun asalawaat waqti salaad baa loo jeeda salaada waktigeeda iyo xilliga laisku imaanayo ayaa la mudaysan jiray oo la waqtiyaysan jiray oo la dhihi jiray aan isku imaano walaysa yunaadii muunan aadaami jirin bihaa salaada axadun qofna ooma aadaami jirin aadaan ma jirin marka waqtiga uu soo dhawaado umaa dhihi jira aan isku imaano waqtigu waa dhawaaya kaalaya marka laakiin aadaan ma jirin hebelaasku imaana iyo xilligay fatakalamuu arrinkii bay ka hadleen yowman maalin takalamuu yowman fii dalika arrinkaasi saxaabadu ka hadleen ooay dhaheen warwaase iyo taxayunkii waa wax iska taqriibi ah wax marka dadkii qaar baan warkii gaaraynin isku imaashihii baa yar cuslaaday habqan baa la noqday iyo isdabadhac markaasay arrinkaa isweydiiyeen oo dhaheen warbal maan isweydiino wax salaadan aan ku ogaano waqtigeeda in la garay takallamuu yowman bay ka hadleen fii dalika waqtiga salaadii isku imaadkeedii iyo jamaacadii wixii dadka iskugu keeni lahaa faqaala bacduhum qaarkood ba waxay dhaheen ittakhiduu naaquusan waxaad samaysataan gambaleel mila naaquusi nasaara kiristaanka gambaleelkoodaoo kalea waad aragteen kaniisadaha waxaa ka dhawaaqa wax gambaleela ka dhawaaqa iyo jaras alabaan ka siina waqti la gaaro si dadkoo dhan u maqlaan oon iskugu imaano markaasay bushiyana waxay dhaheen ma kristaan iyo gaalaan shabihi karaa ma arrintaa ma fiicna naga daaya wa qaala bacduhum kuwo kale waxay dhaheen qarnan marka aan samaysanna buun buuqna waa la dhahaa qarnana waa la dhahaa buun mila qarnilyahuudi yahuudda buunkeedoo kalea yahuudda waad aragtay sawarradooda kolley wax buun ahaana hisaa u haystaanoo ay afka saarayaan ay ku dhawaaqaanay iyagana wax iskugu dhawaaqaan buun maan samaysanno fa qaala cumaru cumaru lfaaruuq almuwaafaq saaxib almuwaafaqaat ayaa wuxuu yidhi awalaa tabcauuna maad dirtaan rajulan nin yunaadii ku dhawaaqa bisalaati bidukhuuli salaati yunaadiidaasi waa un mujarad dhawaaq salaaddii baa gashayeey asalaad asalaad oo kale wey ee wax alfaad ah oo markaasi gaara ah ma jiro yunaadii bisalaad qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi yaa bilaal qum istaag fanaadi dhawaaq bisalaati salaadda ku dhawaaq salaadda ku dhawaaq macnaha salaaddii baan gashay de xadiidka marka haddaan nahno qabla alaadaan buu bilaal dhawaaqi jiray haddii kale qum fanaadi bisalaadidaas waa ijmaal oo waxaa tafsiirinaya xadiidkii qisadii cabdullahi bnu zayd ibni cabdirabbi markuu ku riyooday alfaadii uu arkay nabigana uu calayh salaatu wasalaam uu xoojiyey taas weeye waxa uu bilaal ku dhawaaqaayo qum fanaadi bisalaad marka ummaddan khayriyadeeday ka mid tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas inay ummadaha uga khayr badan tahay wax walbaba ayay ishaaraysaa hataa aadaankii maxaa yeelay in gambareel la garaaco wax uu xumbaarsan yahay oo dikri iyo daacaa ma jirto in buul la afuufana wax uu xumbaarsan yahay oo ilaahay weynayntii iyo tacdiimintiiso alfaada ma jirto in dab la shido waa imaan doontaa iyadana mujuusta iyaduna sidoo kale laakiin in la helo iclaamkii iyo baaqii haddana alfaad dikri ah oo ugu qaalisan oo takbiir iyo tawxiid ah in lala imaado waa waxyaabaha ummadda ilaahay ku fadlilay subxaanau wa tacaala marka inay iclaankiina helaan iyo ogeysiintii waxa lagu dhawaaqayana ayna mujarad qayla iska ahayn wax la garaacayna aanan ahayn ay tahay alfaad dikri ah oo ajir lagaaga qori ku dhawaaqeedaba taas waxaa weeyaan fadli ilaahay ummaddan uu siiyey wey baabu wuxuu ku saabsan yahay alamru bishafci alaadaan aadaanka in laga dhigo shafci waitaari liqaama aqimkana la witriyo witir laga dhigo shafciga waxaa loo jeedaa tiro isleeg in laga dhigo oo laba iyo afar iyo saas laga dhigo aqimkase tiro gaaban oo halhal tiro isdheer isdheer waa inay noqoto marka shafcu laadaan marka la leeyahayna maca qacihi bilwitri waa shardi waxaa lagu khatimayo witr weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisa ay kowniga iyo sharciga ah labaduba waxaa lagu khatimaa witr baa lagu khatimaa allana waa witr oo yuxibu lwitra witrku jecelyahay waad aragtaa samaawaadkii sabcun araadiintii sabcun markii laga hadlayo salaada faatixada sabcu aayaad waxa walbaba marka witrkaasa ugu badan witrkaasa ugu badan ilahina waa witr oo yuxibu lwitra marka laba laba iyo afar afar aadaanka u socdo laakiin maxaa lagu khatimay laa ilaaha ila allah waa witrkaas halkaa keligeed hal mar baa la dhahayaa saas weeyaan amaa aqimku asagu waxaa wey witr baa u badan baa loo jeedaa oo isagoo dhan witr meehe witr baa u badan shahrataynkii waa witr xaycalataynkii waa witr kadibna laa ilaha illa allah witr saasaa u badan wa takbiirta midda hore iyo midda dambaba laba laba weeyaan marka aadaanka loo fiiriyo oo afar ahaa yaa markii laba laga dhigo witr buu u dhigan yahay witr buu ka dhigan yahayoo dee waxaa weyaan qayb laga jaray aadaankii oo kale weeye saasaa loo jeedaa xikmadana waxaa weeyaan aadaanku sidiisuba waa ka xeel dheeryahay aqimka oo aadaanka dadka in la ogeysiya wakhtigiibaa galay meel fog bayna kala jiraan marka in lagu celceliyo oo ilaa shan iyo toban jumlo uu aadaankii noqdo ama ka badan qaarkood ay ka badinayaan jumalul aadaan sidaa darteed waxaa weeyaan kuceliskaas waxaa loola jeedaa dadkii baa raba waqtigii in lagu soo dhaweeyo waqtigii way kala fog yihiin walidaalika sida uu u dhawaaqaya muadinka markuu aadaamayo u dhawaaqi maayo markuu aqimayo aqimku asaga waa koow waa la gaabeeyo jumlooyinkiisa way kooban yihiin waa sideed meehe waa toban intaba waa laisku hayaa laba sawdka marka kor loo qaadayana sida aadaanka loo dhawaaqi maayo waa ka gaaban yahay liannahu aqimku waa iclaan dukuul salaad iclaan dukhuuli salaad salaaddii in la gelaayo ayaa lagu ogeysiinayaa ka hor maxaa lagu ogeysiiyey waqtigii baa la gaaray isku imaada saasay marka u kala yaryihiin u kala badan yihiin xadaana khalaf binu hishaam qaala xadaana xamaad bnu zayd xadana yaxya ibnu yaxya akhbarana ismaaciil ibnu curaya jamiica can khaalid alxadaa khaalid bn mihraan abulmanaazil can abi qilaabata cabdullaahi bnu zayd aljarmi can anas bn malikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi umira bilaalu bilaal baa waxaa la amray an yashfaca alaadaan aadaankii inuu shafciyo oo tiro isleeg ka dhigo labo iyo afar iyo saas weeyaan takbiirtoo kale waa afar waa sida jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen maalig baa diidanoo laba bisak leh wayutir liqaama aqim kale in la witriyo oo tiresheer laga dhigo zaada yaxya fii xadiiii can ibni culayata faxadadtu bihi ayuuba baan u sheegay xadiidkan faqaala wuxuu yidhi ila aliqaama aqimka mooyeene aqimku asagoo watir ma oo watir ma ahoo waa shafci oo qad qaamat isalaad qad qaamat isalaad laba jeer baa lagu soo celinaya limaada liannaha almaqsuuda bidaatiha waa in salaadii waxaanunan aadaan ahayn oo salaaddii hadda la gelaayo ayaa loola jeedaa sidaa darteed baa lagu celinaya laba jeer lagu celinaya waxaa marka aad maqasheen takbiir iyo jahaado iyo xay cala salaad waxaa weeyaan aqimkii weeyaan salaaddii baa la gelayaa laba jeer baa lagu celin ilaa aliqaama aqyaamadii oo qad qaamat isalaad qad qaamat salaad mooyaan ayib waa aadaankii weeyaan iyo aqimkii shafcigaa iyo witirkaas ayay ku kala saabsan yihiin aadaab fara badan buu de aadaanku leeyahay culimmadu ay ka hadlaan kutub ulfuruuc ay kaga hadlaan ay ka mid tahay istaagga in lagu aadaami iyo fadhiga ma bannaan yahay ama ma ahe qofkii raba dhinaca isagoo ku haya jiifa sida asalka waxaa weeye in la aadaamo qum fanaadi bisalaat qum yaa bilaal istaaggaasaa asala in la istaago istaagga lagu aadaamo lakin haddii fadhi lagu aadaamo aadaanku waa saxaya وxadثna isxاaq بن ibrahim الxmdلي qال aخbarna cabdالوahاab الثqفي بn cabdالmجيد qala xadaana khalid alxadaan bn mihraan can abi qilaabat aljarmi can anas bn malik radi allahu canhu qaal dakaruu saxaabadii baa loo wadaa saxaabadii baa waxay sheegeen an yuclimuu inay is-ogeysiyaan yuclimu inay calaamaystaan min aliclaam wey inay calaamaystaan min alcalaama waqta asalaat salaada waqtigeeda inay calaamo bishayin wuxuu ku calaamaystaan ay yacrifuuna oo ku gartaan calaamo inay iskugu baaqaan waqtigii salaadda in la galay ay ku ogaadaan tanay ku shawreeyeen wa amruhum shuura baynahum wey waxyaalaha arrimaha muhimka ah in tala wadaag iyo tashi xataa nabiga tashigii qaybu ka galay sala alla alay wasalam asagoo ku camal falaaya washaawirhum fi lmri marka waa la tashaday nabiga alay salaam kadibna wixii uu u arko ijtihaadka ayuu ku raaci jiray ama nusuus iyo adilla markaas kusoo degi jirtay rasuulka sala allah alay wasalam fadakaruu waxay sheegeen an yunawiruu inay shitaan naara dab dabaan shirnan ay dheheenoo ololino markii dabka iyo qiiqa iyo ololka la arko waa laysku alla ogaaday waqtigii la galay aw yadribuuna quusan maya ee am gambaleel garaacnay dheheen iyo jaras kuwana waxay dheheen maya buuq iyo durbaan muxuu ahaa waxa la yidhaahdo buunka buunka buuq la dhahaayo fa umira bilaal an yashfaca alaadaan wayutrib iqaama <clears throat> bilaal baa waxaa la amray in aadaankii uu shafciyo aqimkina witr uu ka dhigo waa goorma haddii meesha waxbaa ku jira xadiidkii sunanka ku sugnaa xadiid cabdullahi bnu zayd ibni cabdirabbi radia allahu canhu arda wuu riyooday wuxuu ku riyooday wixii saxaabadii intay tashadeen arrintii isku qaban laadahay aan gambaleel garaacno maye aan buun afuufno maye aan dab shilanno intiba waa la bushiyey <clears throat> saxaabadoo walbahaarsan baa kala dareeray markaasuu cabdullaahi bnu zayd wuxuu ku riyooday wixiio nin naaquus iyo buuq iyo wata ayaa soo maray ruyo wey alalad markaasuu wuxuu yidhi habeelow waryaaniyahow iga gad qalabkan aad wado seed yeeli waxaan yeeli buu yidhi salaada annada yaan isku ogeysiinaynaa oo waan afuufaynaa oo waan garaacaynaa wax kaaga fiican maan kuu sheega buu yidhi aadaanka marka hadda aan dhaqaano ee inoo mashruuca kanuu marka ku dul akriyey sidii isagoo u xifdisan fi ruyada ruyo xaqa wey aadaanka wada rabtay dheerarkiisa isagoon sidii ah ayuu nabiga ola yimid sal اllahu alيh waalih wasalam alfaaddana waa alfaad aad u qiimo badan oo takbiirtii iyo tacdiim ilaahay la weyneeyey subxaana wa tacaala iyo shahaadataynkii shahaadataynkii bitawxiid birisaala iyo salaada ha la imaado iyo falaaxoo laiskugu yeelaayo nacam iyo tawxiidkii oo lagu khatibay arrimo aad u qiimo badan buu la yimid markaasuu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi innahaa ruya xaq waa ruya xaqah ee orodoo bilaal alqi calaa bilaal buyiri maxaa bilaal loogu dul akrinaya orod bilaal ku dul akri isagii kurrigooda lama dhidhaahdaan wax waa la kala leeyahay nin walbaba takhasus iyo wax uu gaar u yaqaano ama ku fiican yahay baa jira marka anaabaa iktishaafay khibradeydii iyo ama aqoontaydii iyo tacliintan waxaan anaha u horreeyey oo iktishaafay maxaa qof kale loogu leexiyey hadhihin haddaad waxaan aad adiga maskax ku keentay ama cilmi ama aqoon ama ilaahay ku waafajiyey furinta qofka ku habboon baa marka yaa loo dhiibayaa ilan muhiimaddu waxaa weeyaan in maslaxadii la gaaro bay ahayd bilaal orod ugu dhawaaq ku dul akhriya aq dhawaaqee sababta muxuu ka dhigay nabiga alay salaam muxuu yidhi fainahu andaa sawtaa wa riwaaya axsan asaga kaa dhawaaq dheer ilan adaanka ujeeddada laga leeyahay waxa weye dadka wax la gaarhsiiyo kullamaa qofka uu dhawaaq dheer yahay oo dadkii uu gaarhsiinayo meel fog ka gaarhsiinayo ayaa dantii lalahaa ayay xaqiiqa noqonaysa oo la gaarhaya marka bilaal markaasuu aadaamay markaasuu bilaal aadaamay radia allahu canhu ardaa marka waa manqabo weyn bay u tahay cabdulahi bnu zayd saxaabiga jaliilka radia allahu canhu cabdulahi bnu zaydkana waa ibn cabdirabi ogow ila waxaa jira cabdulahi bnu zayd kale oo ah almaazani oo weysada iyo kusoo maray xagga weysada caan ku ah kana aadaankiibu caanku yaha bale waxay leeyihiin lam yarwi ila xadiid alaadaan xadiid alaadaan basuu wariyey bay leeyihin cabdulahi ibnu zayd marka fadligiisay ka mid tahay radia allahu canhu ardaa cumar baa wuxuu maqlay dhawaaqii markaasuu soo orday cumar bn khadaab markaasu wuxuu yidhi waladii bacaaka bilxaqi ilaah xaq kuu soo bixiyaa ku dhaartay nabi allow anigana sidanaan arkay buyuuna ku riyooday saasuu yidhi marka waxaa kaloo fadliga u tahay bilaal binu rabax radia allahu canhu alxabashi qiimaha bilaal markii saxaabada laga hadlaayo manaaqibtooda waxaa markaaba kuu soo boodaysa bilaal marka la sheego wuxuu qiimo ku leeyahay saxaabada kale kaga fadli batay aadaanka aadaanku kaga fadli batay maca fadaa'ilin ukhra dabcan fadaa'il kalena waa leeyahay oo ti waxaaba jirta jannada uu si gaara nabiga alay slam ugu tilmaamay inuu jannada ku galay maxay ahayd ya salaad kas wayse kasta uu weysaysto xilli kastaba ha ahaatee wuu tukan jiray tanna jannada uu ku galayoo nabiga alay slam baa u qiray sala allah aleh wasalam qal xadaanii mxamed dadkii markay bateen dakaruu waxay sheegeen an yuclinuu inay calaamo samaystaan ayay ka wada hadleen bimili xadiiثi ثaqaفiي cabdالوahاab غayra أنhu qaala wuxuu yidhi ثaqafiga midkeed mutaabacinayo an yuruu naaran dab inay shitaan baa ku jirtay saddexdii shay ay ka hadleen bay ka mid aheed وxadثnي cubayd اللhi بن cmر الqwاrيri qال xadثna cabdالوارث بن سعيidi وcabdالوهاab بن cabdالمجيد qaala waxay yihahdeen xadثna أyوب عن أbي qلابة عن أنس qاal umira بilaal waxaa la amray an yشhفc الآdاn وyutr بqاmة baabu صفة الآdاn aadaanka صifadiisa iyo tilmaantiisa وxadثnي أbو qasاn المسمعي mالك بن cabdالواxid mashهوr بkunyatihi magaciisa waad artaa mالك بن cabdالواxid وإسحاaq بن إبراhيم الxandلي qaala abu qasاn wuxuu yidhi isagu riwaayadiisa xadaanaa mucaad oo sheekhiisii mucaad wuxuu kaga wariyey siiqat taxdiid wa qaala isxaaq wuxuu yidhi akhbaranaa mucaad bnu hishaam saaxib adistiwaayi ahaa wa xadaanii abi can caamir alaxwal can makxuun الshaami can cabdillaahi bni muxayriizin can abi maxduura radia allahu canhu abu maxduura saxaabi wey wasmahu samura waqiila aws waqiila kayra dalik samura iyo aws iyo magacyo kalaba waa lasku hayaa saxaabi qurashi ah oo ah jumaxi ah reer banjumaxi buu ahaa bani juma nimankaasuu ahaa wuxuu soo islaamay bacda xunayn bacda xunayn buu soo islaamay oo aadaankiiiyo nabiga calayh salaam markuu maka furtay sanadkii sideedaada hijrada oo daaif iyo awdaas iyo xurayn iyo akii aaday rasuulka calayh salaam niman dhallinyaro ah oo caruurtii iyo dhallinyaradii reer maka ah yaa nabiga calayh salaatu wasalaam agtiisay soo tuurteen meel agtiisay imaadeen saxaabadii nabiga calayh salaam oo tukanaysa oo aadaankii bilaal lagu aadaamaayo bilaal u aadaamaayo yay maqleen markaasay dee canjileen oo sidii ay u aadaamayeen bay u aadaameen marka nabigana waa dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam ayadu marka ciyaar caruurnimay ka tahay iyo canjil dhallinyaro iska ahaayeen laakiin maxaa ka soo baxay nin saaxib mawhibe ah ayaa ka soo dhex baxay nin manaa sawdkiisa luqadiisa codkiisa uu aad u fiican yahay ayaa nabi alayh salaam u dhegaystay dee qofka hadduu mawhibo leeyahay iyo shay gaar ah oo uu dadka kaga baxsan yahay ka yahay waxay u baahan tahay istimaar in la istimaarsado istimaarsadoo la istikhdaamsado oo laga faa'idaystaa loo bahan yahay qofka codka quruxsan qur-aanka war xifdi oo si aad tajwiidkana ku dar si aad taraawiixda loo tujiso in loo qooriyaa fiican in loo qooriyo ayaa wanaagsan ka maaratay eh, xooggala laftirkiisa xooggiisa in meel lala aado midka ku fiican xagga waxyaalaha eh, qalabkaa ku saabsan dad waxaa jira qalab ku fiican combyutarba hadduu fiiriyo iyo xagga farsamada gacanta iyo waxa kaasna meeshiisa in loo daayo meel una lahayn haddii lagu garaaco oo lagu tumo oo deena uu duur galo faa'iida ma laha qof walbao meesha uu leeyahay ayaa looga faa'iidaystaa bini aadamka ilaahay baa khalqay subxaana wa tacaala qof walbana wax uu ilaahay subxaana wa tacaala u sahlay ayaa jirta ninkan abu maxduura la yidhaahdo samura radia allaahu canhu buu nabigu u yeeray nimankiiba u horyeeray lama kala garanay way farbadan yihiin keebuu ahaa yaa garan nabiga hortiisuu keenay wuxuu yidhah dhawaaqa waxaad akrinayseen akhriya waalaad adhawaaqay abuu maxduuruu kala soo baxay nabiga calayh isalaatu wasalaam xoogow fidlaana waa siiye wuxuu yidhi intanna qabsa lacagta ah waxaad yeeshaa laga bilaaba maanta muadinkii makaa tahay ilaa uu ka dhintay muadin ahaa caruurtiisa ka dhaxashay banjumax qowskii abu maxduura radia allahu canhu ayaa weligood aadaami jiray oo aadaanka iska lahaa aadaanka marka abu maxduura waa ka duwan yahay aadaamu bilaal waxaa ka dheer aadaamuhu abu maxduura liannahu fiihi tarbiicu watarjiic fiihi tarbiicu watarjiic tarbiicu waa takbiirto afar afar laga dhigo afar laga dhigo bilaalba waa leeyahay riwaayaadka qaar tarjiicuna waa shahaadateynka in marka hore hoos loo dhaho haddana kor loo qaado oo ashhadu an laa ilaha illa la hoos inta loo dhaho yaa kor haddana ashhadu an laa ilaha illa allah la dhihi ashhadu an axamad rasul hoos inta loo dhaho haddana ashhadu marka waxay noqon dhabal afar bay noqonaysaa shahaadateynka labadaha ah, afar bay kusoo fadhiisanayaan tarjiici weeye waa bilaal marka eh, waxaan ujeeda waa maxduura ama bilaal ma laha marka labadii fuqahadi way kala qaateen kuwa waxay qaateen in sidaa la yeelo oo maxduuray qaateen kuwana waxay qaateen xadiidu bilaal xadiiu maxduura ka dambeeyey xagga zaman ahaan sanadkii sadeedaad bay ahayd bilaal xadiidkiisuna goormu ahaa sanadkii labaad buu ahaa sanadkii labaad ee hijrada ayaa aadaanka la jideeyey marka laakiin naasikiyo nasuq mansuuq meesha ma jiree waxaa weeye waa alfaad dikri ah oo nabiga calayh salaatu wasalaam labadaba uu jideeyey wax la nasakha ma jirto inaan la nasakhin waxa u daliila bilaal inta uu nabiga la joogo dhan waa aadaamaya wixii maxduurana maka uu ka aadaami yuu bilaal lah madiine ka aadaamaya kadibna khulafaa raashidiin buu u aadaamaya bilaal radi allahu canhu ikhtilaafka waxaa la dhahaa marka ikhtilaafu tanawuc walaysa huwa ikhtilaafu tadaat ikhtilaafu tanawuc baa la dhahaa tanna waa sunna kanna waa sunna sida atixiyaadka oo kale atixiyaadka noocaasa iyo kaa intaba waa mashruuc aadaankaana waa mashruuc kaana waa mashruuc sidaasa marka weeyaan waana raxmad weeyaan iyo naxariis inay ummaddu hadba ka u sahlan ay qaataan kii gaara hadba oo soo gaara ay qaataan ikhtilaafka noocaas oo kale waa midka naxariistaah midka naxariisteena waa midka ummadda ay ku kala tagto ee dhibaatadae cadaabka ah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka laga hadlo culimmadu ay ka hadleen dhaheen ijmaacuhum xuja wa ikhtilaafuhum raxma ijmaacuhum xuja wa ikhtilaafuhum raxma marka ikhtilaafuhum raxma laga hadlaayo khilaafkii lagu kala tegay ee lagu cullamay maaha waxaa laga hadlaya waxaa laga hadlayaa midkan oo kale tanawuca saxaabigan waxbuu soo xifdiyey kanna waxbuu soo xifdiyey kanna waxbuu soo xifdiyey kii soo ku soo gaaro marka waa kusii dhaqmi lama dhahayo midkan hebel baa khilaafsanaayo kuma camalfali karti lagu dhihi maayo sidaasaa loo jeedaa amaa ikhtilaafu ummati raxma mawduuc weeyaane kaas ma aha waxa loo jeedo qaala waxadaanii cubaydullah ibnu cumar alqawaariiri qaala xadaana cabdlwaari bnu saciidin wcabdlwahaab bn cabdlmajidin qaala xadaana ayub can abi qilaaba can anas bni mali qaala umira bilal an yashfac adan waytr iqaama baaba sifat adan waa sheegnay soomaheen aha xadaanaa dhexdaaba ku jirayba abu maxduuraan ku jiray can abi maxduurata ana nabiy allahi nabiga ilaahay baa callamahu baray sala alla alay slam haada alaadaana aadaankan nabigaa baray bilaalla cabdullaahi binu zayd baa baray nabigana calayhi salaatu wasalaam waa u feermeeyey waa u xaqiijiyey socuu yidhi halka marka aadaankii la baray maxduura allahu akbar allahu akbar ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha illa allah ikhtisaar baa ku sugan isagoo rubaaciana waa jira tarbiica ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah uma yacuud maxaa lagu noqonaya muxuu yahay ku noqon yacuud waa ku noqonaya fayaquulu wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah noqodkaa marka hadda lama sheegin kor baa loo wada qaaday mise midna kor baa loo qaaday midna hoos laakiin sida ay culimmadu ay qaateen bacd riwaayaat laga fahmo waxa in marka hore hoos loo dhigo kordhib kor loo qaado taas weyaan xaya cala asalaat maratayn laba jeer xaya cala alfalaax maratayn laba jeer zaada isxaaq wuxuu ziyaadiyey allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah waa adaanka maxduura weeyaan marka asaga iyo bilaal waxay isku isku khilaafsan yihiin oo hadda muuqda tarjiixa tarjiixa weeye in shahaadateynka laba kor loo qaado haddana laba hoos loo dhigo haddana kor loo qaado sidaas weeyaan baabu istixbaabi itikaadi muadinayni laba muadin in la samaysto lilmasjid lwaaxidi hal masjid ah laba muadin in loo samaysto labadaa muadin tanaawub hadday tahay oo kulla kana mana u aadaabi kana mana aadaabi ishkaal ma laha ishkaal ma laha oo dhib maleh kan duhurku aadaami kan casarku aadaami kan habeenkiibu aadaami ama salaada subax midna midka horu aadaami midka dambe sidaas si macruufay ahayd oo aadaamkii saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam ila ibnu maktuum bilaal iyo ibnu maktuum labada madiinay ka aadaami jireen abu maxduura waa soo marray makuu ahaa sacad ibnsacad eh, alqurad sacad alqurad isagana waa kii ka aadaami jiray quba quba muaadimiinta nabiga calayh isalaatu wasalaam marka inay laba ay muaadim noqdaan oo iska nanasiyaan oo ay ku moorkaystaan oo ku haddii la waayo kahale kale ixtiyaad xataa saddex waa laga dhigi karaa dhib male laakiin inay hal mar wada aadaamaan maya way wada dhawaaqaan qaar culamada kamid a ah dhaxeeyeen jamacatu masaajidka weyn yahay dadkuna ay fara badan yihiin oo halka codkii una gaari karin inuu kuna gees kuna gees kala istaago waxba dhib ma laha qaala xadaanaa ibnu numayr maxamed bin cabdillaahi qaala xadaanaa cabdullah ibnu numayr qaala xadaanii cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara qaal kaana lirasuuli illahi sal slam muadinaan laba muaadin buu nabiga lahaa bilaal iyo bilaal bin rabax alxabashi abu cabdillaah iyo wa ibnu ummi maktuum magaciisa la isku haystaa qiila camar waqiila cabdulaahi labadaasa lasku hay alama alacma marka alacmadaas wasfigaas iyo laqabkaasi lagu tilmaamay litacriif waaye min baabi tacriif oo qofka haddii aan si kale lagu garan karin in naanaystiisa la sheego ama tilmaan iyo sifo uu leeyahay lagu sheego mooyeene la garan karin waa la sheegi walow asagaba ha nace yani qofka isagoo indhool la dhaho ama hal illa la dhaho ama muxuu ahaa lugihiisa laga hadlayo acraj la dhaho waa nacayaan laakiin haddii si kale lagu fahmi waayo liltacriifi alimaam اnawowi raximah اllah wuxuu leeyahay kama dakartuhu fi kitaabi اadkaar kitaab aadkaar saa ku sheegay wuxuu kaloo ku sheegay fii kitaabihi riyaad الsaalixiin muxuu baabaystay baabu jawaaz baabu maa yubaaxu min alghiiba soomaheen iibada iyo xanta banaan wuxuu kusoo daray marka wixii tacriif loola jeedo qofka inaad nusqaamiso ood wax ka sheegto ooma jeedide in waxaad rabtaa un dadku ay ogaadaan oo hadda waa la garan waaye haddii laiska dhaho ibnu maktuub ama camar la yidhaahdo ama cabdullaahi lama garanayo alacmaa in la dhaho waxba dhib ma laha waxadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi saxaabi jariir u ahaa qiimo badan oo waa kii markaa jihaadka uu mashruuciyat ljihaad laga hadlaayey inayna sinayn dadka mujaahidiinta iyo kuwa qaacidiinta ah wa kuwa oo yidhi yaa rasuul alla loo qadartum jihaad la jaahadtum hayru lidarar baa soo degtay kuwa aan darabka iyo duruufta aynan haysanin laysa cala acmaa xaraj walaa cala caraja xaraj laakiin maca daalika wixii oo laga kor yeelay jihaad oo faradna uuna ku ahayn macduurna uu yahay si gaara nas ugu soo arooray haddana qutila shahiidan fi lqaadisiya ah, qaadisiya ayuu yaa lagu dila isagoo shahiid ah, fii sabiil illah habagsanaya oo calanka wada alla dilay allahu canhu arda way weyday inuu ka halo oon loo qorin oon lagu darin fii silki mujaahidiin allaa yankharida fii silki mujaahidiin tanaa ku adkaatay intaa raggaa mujaahidiina bilsharafka lagu taxaayo isagoon mujaahid ahayn inuu dhintuu diiday marka waa isku dhex tuuray وxadna iبن mayr qaal xadaanaa abi xadaana cubaydالlahi qaal xadaana qاsim can caaisha mil baabu jawaaزi aadaar الأcmاa qofka indholaha ah inuu aadaami karo ida kaana macahu basiir mid indhala hadduu la socdo mid indhaleh hadduu maciise yahay oo wakhtiga salaada ogeysiiya dhib ma laha intaa waa iska fahamka culammadu ay ka qaateen wailaa xadiidu caaisha radi allahu canha kuma sugna ida kaana macahu basiir bilaal eh, eh, ibnu maktuum waa aadaamay unbaa ku taalla laakiin bacda riwaayaat waxay caddaynayaan in la dhihi jiray salaada subax asbaxta asbaxta oo waagii baa baryay aadaan la dhihi jiray haddii qofka indhoolaha marka uu haysto maalan saacad dhawaaqaysa xilliga aadaanka ama ma ahe idaacat alqur'aan alkariim oo kale oo lagu barmajeeyey aadaankii oo markii waktiga la gaaro aadaamay dhawaaqaysa ama aadaamadii masaajidda kale uu maqlaayo markaasi waxba dhibaato ah male xadaana abu quray maxamed bn cala almadari qaal xadaana khaalid yani bn maqladin can maxamed bn jacfarin xadaana hishaam can abihi ibn curwa an caaisha radi allahu anha qaalat waxay tihi kaana ibnu ummi maktuum wuxuu ahaa yu'adinu kii u aadaama lirasuulilahi sala allah alay wasalam wahuwa acma asagoo indhoola ayuu aadaami jiray mararka qaarna madiina markuu nabiga ka taga ayuu dhihi jir sii joog xadana mxamed bn slmt muraadi qal xadaana cabdulahi bn wahbin an yaxya bn cabdilaahi wasaciid bn cabdiraxman can hishaam bhada islam mila halkan waxaa kaloo laga qaadanayaa dadkan asxaabu اxtiyaajaat alkhaasa dadkan baahida gaarka a ah leh in wixii markaa ay anfici faa'iido ay leeyihiin laga faa'iidaysto hadduu qur-aanka xifidsan yahay dugsi qur-aan loo qabto hadduu uu aadaami karo aadaan la yidhaahdo inuu maarata agga qoraalka iyo qalabaa jira waay ku qoraane la baro oo la tacliimiyo wixii markaasi ay kari karaan in looga faaidaysto waa naafo lagu ka fadhiyaa inaan la dhihin oo guriga iska joog la dhihin oo caruurta kale an waxbarasho u dareerin waa indhool baa tahay iska joog adig inaan la dhihin arrimahaas hadda alxamdulilah hadda waxaa la gaaray dadkii oo si walba looga faaideeyo si walba looga faa'iideeyo mar walbana sidaasay aheed waa kan haddii muadin baba laga dhigayba saxaabigii radi allahu canhu arda mar waxaa soo martay Eh, eh, ka calacalaya inaynu jaamacada imaanba karinba oo laa nabi alla waxaan ahay nin oo indhoo laho wax isoo hogaamiye uu lahaa kor isku qaad baa kor isku qaad ah, aadaanka sama maqlaysaa ah, isku kallif markii dambe baray in la imaan karo kadibna aadaankiibuuba qaatay oo tarqiyadaasuu helay iyo in kor loo qaaday radia allahu canhu ardaa qofka marka haddii uu eh, duruufta markaa haysata uuna waxbaba ku darsanin de wuxuu noqonayaa qof aan camal lahayn oo aan wax faa'iidaa lahayn buu noqon laakiin haddii dhaqaaq la yidhaahdo intuu dhaqaaqo weliba wax faa'iidaa keeni karaa xadaana mxamed bn slmt muraadi xadaana ayub ah, xadaana cabdlwaahi bn wahbin <clears throat> an yaxya bn cabdillahi wasaciid bn cabdiraxmaan an shabi hadlisa mila baabu limsaak in laga joogo can iliqaanati weerar calaa qowmin dad in la weeraro fii daari lkufri wadanka gaalada jooga <clears throat> daaru lkufri idaa goortii baa laga joogi samica uu maqlo imaamkii iyo dadkii madaxda iyo dadka ciidanka ay maqlaan fiihim dadkaas daaru dhexdooda alaadaan haddii laga maqlo wixii dagaal la qaabaqaabiyey oo weerar in lagu ekeeyo la rabo gaaladii haddii aadaan dhexdooda laga maqlo dagaalka waa la baajin fiiri aadaanka ahmiyada uu leeyahay iyo sidau u wen yahay islamka dhexdiisa dagaalka waa la joojinaya maxaa yeelay tawxiid baa meesha ka yeelay shacaarkaasi iyo calaamadaasi waxay tusi islaam inuu meeshan degan yahay ku jira meel islaam degan yahayna burseen la saari maayo madaafic lagu garaaci maayo waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaanaa yaxya yani bnu saciid can xamaad bn slm <clears throat> xadaanaa haabitun can anas bni malikin qaal kaana rasuulu lahi sala la alay slam muxuu ahaa yuqiiru kii weerara gaalada ilaa goortiiba weerari jiray dhalacad fajr waagu uu dilaaco <clears throat> markuu fajrka waaga dilaaco salaas ay tukadaan xilligaasuu geli jiray nabig alay slam waa xilliga dee ay cajis iyo hurdo iyo wahsi ay ku sugan yihiin inta ay markaa in la gaado alxarbu qudca dagaalkuna waa un waa xeelad wey marka in laga faa'idaysto xilliga ay kaflada ku jiraan ayaa la rabaa muslimiintu ka faa'idaystaan xilliga gaaladu ay qafla ku jiraan ayaguna ay ka foojignaadaan in qaflad laga helo ah, wadda aladiina kafaruu low ah, gaalada waxay jecel yihiin inaad qaflad inagu dhacdo oo hubkiina aad halmaantaan ood kala daadsanaataan oo deena ay hal mar inagu fadhiistaan taas wey aadaanka marka salaadda subax markii la gaalo ayuu nabiga weerari jiray wa kaana yastamicu alaadaan aadaan buu nabiga dhegaysan jiray dadkan uu rabo gaaladan bal wax muslim inuu ku dhex jiro fain samica hadduu maqlo aadaanan aadaan amsaka waa ka istaagi jira dagaalkii wa ilaa aqaara waa weerari jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam magaalo dhan muslim baa sheegatee haddii aadaan laga weeyo waa la weerari leeyihin muslimiintu culammadu leeyihin aadaankiiba waa la iska daa waa la tasaahulayn hadda waxaad moodaa in lagu socdo sidaa yada hadda waxaa bilaabatay mikrofon ayaa lagu aadaami ayayaa bilaabatay oo hoos ha loo aadaamo aadaankii dee markii awal saxaabada xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam qaradu daara ma jirin waaweyn oo aadaanka iyo dhawaaqa qariya ayadoo sidaa tahay buu bilaal meel kora fuuli jiray kadib baa waxaa la jideeyey manaarado in laga aadaamo salaf ulumma intaba waxay u dhigan yihiin mikrofon microfoonka udhigan yihiin hadba meelay taagtaya tabarta soo martaba mahmaa aadaankii inuu muuqdo oo meel fog gaadho cilmi iyo aqoon loo helo waa shay madluubah oo in la qaato ay sax tahay ay sax tahay weeyaan marka mashruuc weeyaan in microfoon lagu aadaamo oo halkaasay salka ku haysaa qofki marka haddii magaaladii aadaan laga waayo waa la weerari karaa bay leeyihin maxaa yeele shaciira min shacaa'ir alislaam calaamad diineed oo muuqatay inay muuqatay la rabay yaa la waayo damsi lagu sameeyo la baabi'iyo o la arki waayey marka waa in lagula dagaalaa fasamica wuxuu maqlay nabiga calayh salaam rajula nin buu maqlay yaquulu ka dhaxlay gaalada dhexdoodii allahu akbar allahu akbar leh faqaala rasul la sal slam wuxuu yihi cala alfitra islaamnimuu ku sugan yahay waa muslim uma qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah faqaala rasul la sal slam wuxuu yihi kharajta min annaar naar waad ka baxday naar kuma jirtid naar gaalnima gaal hadduu hadla naar buu geli adiga naar waad ka baxday bilaa ilaha ila allah waad kaga baxday tawxiidka aad tawxiidsatay naar waad ka baxday somaa qaar cummada kamida halka waxay ka qaataan in aadaanka mu'adinka laga dabadhaho wuxuu dhahayo in ay laiskaga tegi karo waa ka nabiga alay salam meeshuu ka daba dhihi lahaa ayuu ninkii tacliiqinayaa laakiin kama dhigna inuuna nabiga calayh salaatu wasalaam uunan la imaanin alfaadan iyo nusuusta kale soo socota yaa mashruuciyada arrintaasi noo caddaysay in aadaanka mu'adinka laga daba dhaho tanna waxaa weeyaan waa ziyaara cilmin nabiga calayh salaam wuxuu ka hadlay ninkaa inuu yahay nin muslima laa ilaaha ila allahda uu yidhina naar uu kaga badbaaday fanadaruu ninkiibaa nadaruu waxay fiiriyeen meesha aadaanka uu ka yeerayay ayaa la fiiriyey faidaa huwa ninka dhawaaqaayay raaci micza min almacas kii riyaha raaci jiray wey nin ari raaco oo ari raac ahaa oo riya raac ahaa oo muslim ah oo ariga dadka u raraacay ayuuba ahaaba ninka aadaamayay soo maarta reerkiiranaa waxaa lagu badbaadiyey ninkaaska qawsaarka ee ariga raaca ayaa lagu badbaadiyey laa ilaha illa allah uu ka dhex dhawaaqay ayuu ilahay ku badbaadiyey subxana wa tacaala <clears throat> baabu istixbaabi lqawli in la dhaho waa sunno mila qowli muadini muadinka hadalkiisa oo kale liman baa yay sunno u tahay samicahu muadinka maqlaaya qofka maqlaaya <clears throat> qofka maqlaya lakiin qofka arkaya bidhaantiisii laakiin sawdkiisa aan maqlaynin ka asaga ah maya ka ah bismillah xadaanaa yaxyaa uma yusalli cala nabiy muadinku markuu dhammeeyo nabigu ku salinaya qofkii maqlaayay uma yasaluhu yasalu llaha ilahay wuxuu weydiinayaa lahu nabiga wuxuu u weydiiye alwasiila wasiila wasiila maxay taha way imaan doontaa wasiila waa la sheegay <clears throat> xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can ibni shihaabin can caطaa bni yaziid اleyti can abi saciidin اlkhudriy sacd bni malik radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih waslama qaal ida samictum الnida aadaanka markaad maqashaan faquuluu dhaha mila maa yaquulu lmuadinu muadinka waxa uu leeyahay oo kale idaa samictum nida waxaa laga wadaa awal nida dhawaaqo u horreeyaba kala qabsada la wadaa ee markuu aadaanka dhammaado ma aha marku uu dhawaaqaayo yaa laga dabadhihi wuxuu dhaho idaa samictum faquuluu dhaha mila maa yaquulu lmuadin dhaha marka cumuumkaasi waxau muadinka dhahaa laga dabadhihidaasi cumuumkaasi waa la khasiisay waxaan laga dabadhahaynin siduu u dhaho laga dabadhahaynin xaycalataynka hadduu xaya cala salaad xaya cala alfalax dhaho maxaa la dhihi laa xawla walaa quwata ila billah way noo soo socotaa way noo soo socotaa marka caam iyo khaas baa la dhahaayo isma maaratay khilaaf tacaarud kama dhexeeyo xadaana mxamed bn slmt اmuraadi qaala xadaana cabdالlahi bn wahbin can xuxaywata wasaciid bn abi ayuba ayrihima can kacb bn calqma can cabdiraxmaan bn jubayr can cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhuma anahu samica wuxuu maqlay anabiya nabiga calayh salam oo yaquulu leh idaa samictum lmuadina muadinka markaad maqashaan <clears throat> faquuluu ka dabadhaha mila maa yaquulu wuxuu leeyaho kale ka dabadhaha waxaan xaya cala salaadi xaya cala alfalaax ahayn markuu dhaho xaya cala saciid alfalaax laa xawla walaa quwata ila billah baan leehay uma salluu calaya igu salliya buu nabigu alay salaam yiri markii aadaanka uu dhammaado fainahu man sallaa qofkii salliya calaya korkayga salaatan salaad sala allahu calayhi salaatan macnaa waaxida loo jeeda hal mara ninkii ku salliya sala allahu bihaa sababteed buu ilaahay ku sallin cashara toban jeer wasalaatu min allah ilahay salaadiisana waxaa weeyaan ahanaa fi lmalai ilaclaa ilaahay baa toban jeer ayuu ammaanayaa oo ku sallinaya subxana wa tacaala ajir weyn wey salliga nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay ka mid tahay min aqrab alqurabaat waxyaalaha ilaahay lagu dhawaado waxaa ugu fadli badan buu ka mid yahay salliga nabiga sala alla alay waslam bale ducada markaad rabto inaad ducaysata waxyaala lagu aqbala salliga inaad ka horraysiisaa ka mida ah, oo nabiga ku sallida sala allah alay waali wasalam waa inta ugu yar toban baa ugu yar adcaafa mudaacafa niyadaada inaad bixaadir tahay shawq iyo hilow iyo maxabo nabig kugu sii jirto sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku jiidayso waktigii aad si fiican u ilaaliso waxyaalo badan baa jira oo mudaacafada sii keeni oo ilahay uu kugu sii labalaabi uma saluu weydiiya salu llaha ilaahay ii weydiiya lii aniga alwasiila ii weydiiya waatan fa inahaa wasiiladan mansilatu waa boos filjannati jannada ku taalloo laa tanbaqii aanu habboonayn uuna helaynin ilaa licabdin hal addoona oo min cibaadillaahi ka mida mooyaane wa arjuu waxaan rajo ka qabaa an akuuna inaan noqdo ana aniga huwa addoonkaa helaya wasiila faman sa'ala ninkii ii weydiiya lii aniga alwasiilata ilaahay xallad lo waxaa xalaal u noqotay oo heli ashafaaca shafaacada shafaaca alkhaasa loo wadaa shafaacuu helaya marka inaad muadinka wuxuu dhoo ka daba dhaado nabigana ku sallido ducadaana akhrisato shafaacada nabiga lagu helaa sala allahu calayh waali wasalam waa inaan ma kala tasaahurin la fududaysanin shafaacada nabiga waa midii midda caamkeed maaha midda caamkaa qof kastaa helaya ee dadka lagu kala faslinaayo midda cusaada iyo dadka maaragtay dembiga galay ee naarta galay naarta looga soo saarayana cusaado idil ummadda nebi maxamed baa wada helaya khaas kuma aha qof gaara middan waa mid tarqiye iyo darajo ah, ah shafaaco gaara weeyaanoo qofka darajo uu ka helayo xadaana isxaaq binu mansuur qaal abarana abu jacfar mxamed bn jahdm aqiy xadana ismaaciil bn jacfar an cumaarata bn qaziya an xubayb ibn cabdiraxmaan bn isaafin an xafs bn caasim bn cumar bn khaaab an abihi can jadihi cumar bn khaaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxuu yidhi ida qaala muadinu markuu dhaho allahu akbar allahu akbar faqaala axaduhum midkoodna uu yihado axadukum xakiin uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar u ka daba dhaho soma waa laga daba dhahay